bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama cla nabiyina mxamedi wcla aalihi wasxaabihi ajmaciin ama bacd qaala alimaamu nawowiyu raximah llahu tacaala baabu dikri illahi tacaala qaa'ima waqaacida wamudajica baabu bayaani fadli dikri illaahi tacaala ilaahay dikrigiisa fadligiisa cadayntiisiibuu u baab yahay qaa'iman qofka isagoo taagan oo xuso waqaacidan isagoo fadhiyo wamudajican isagoo jiifo wa muxditan isagoon weyse qabin wa junuban isagoo junub ah janaaba qabo wa xaaidan iyadoo xayd qabta qof naagtii ila alquraana aana dikriga intaa iyadoo leeyahay in la akhri karo ila alqur-aan maahne qur-aanka falaa yaxilu uma xalaal ah qur-aankii lijunubin junub walaa xaaidin iyo mid xayd qabto naag xayd qabto dhiig oo markaas ka socda caadadii iyo qof nin junuba ah ama naag junub ah ma aqrin karaan ayaga ayb ma aqrin karaan kuwaas uma xalaal ah buy inta kale laakiin wixii qur-aan kasoo horo dikri ah, waa la aqrin karaanayb way aqrin karaan qofkaasoon xataa weyse qabin inuu ilaah iska xuso wax dhiba mala laakiin sida fadliga badan hadiiba uu weyse qaadan karo inuu weyse qaad ku aqriyo ayb qaala allahu tacaala alla waxau yihi ina fii khalqi asamaawaati waalardi waاkhtilaafi alleyli wاnnahaari la liuli lalbaab ina fii khalqi samaawaati samaawaadka abuuritaankooda waalarda dhulka abuuristiisa wakhtilaafi leyli habeenka isbedbedelkiisa iyo wanahaari maalinka habeenka iyo maalinka isbedbedelkooda dhexdeeda la aayaatin baa ah aayaad calaamaad tusaayaan la aayaatin aayaad ayaa ah calaamaad oo tusaayaan ilaahay wa tacaala hadaayadiisa ku sugan liulil albaabi caqliga kuwa saaxiibka ugu sugan yahay alladiina kuwa yadkuruuna allaha alla xusayaan qiyaaman qaa'imiina xaal ayhiin iyagoo taagan wa qucuudan qaacidiina xaal ayhiin iyagoo fadhiyo wa calaa junuubihim mutajiciina xaal ayhiin jiifo calaa junuubihim u jiifo dhinacyadooda wacan caaishata radia allahu canha qaalat waxay tiri kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nabiga yadkuru llaha ilaahay wuu xusi jiray calaa kulli axyaanihi waqhtiyadiisao dhan wakhtiyadiisa oo dhan ilaahay subxaana watacaala wuu xusi jiray rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey marka xaalad kasta oo ku jiraba alla xus ayuu ku jiray nabiga sala allahu caleyh ali wasalam waana wax u baabka u baabaystayba waxaa laga qaadanaya qofku inuu ilaahay xuso mar walbo ilaa laakiin qur-aanka xaalaad la nahiye ayaa jira oo marka qofka uu janaabada qabo iyo markuu xeydka qabo iyo inaynan akhrinin iyadana khilaafka ka taagan ibnu cabaas iyo waxaa laga wariyey inuu akhrisan jiray wardigiisa qur-aanka isagoo janaabo qabo imaamualbukhaarina sidaas oo kale muddo inuu u leexday xadiidkii nebigana waa ka qaateen isnacii maa yasnacu alxaaju hayra an laa tatuufii bilbeyt caaisha nebiga wuxuu ku yiri markaa xeedka uu ku dhacay xaajiga wuxuu sameeyo dhan sameey laakiin kacbada dawaafe kacbada un dawaafkeeda ka tag xaajigana waxyaabaha uu sameeya waxaa kamida ah qur-aan akhris iyo adkaaraha kamida ah, saasay dheheen ayb laakiin shaki kuma jiro haddaysan daruuro hadda keenin in layska dhaafaa fiican maxaa yeel nabiga sal alla ly salam ninaa salaamay markaasuu derbiga u booday uu tayamumsaday markaasuu yidhi innii karihtu an adkura allaha tacaala wa ana calaa geyri ahaaratin waxaan nacay inaan ilaahay xuso anoon dahaaro ku sugnayn oon daahir ahayn inaan ilaahay xuso ayaan nacay taasna marka waxaa laga qaadanaa in laga fiican yahay oo qofka xataa dikriga xataa caadiga oon qur-aanka xataa ahayn inay wanaagsan tahay asagoo weyse qaba inuu akriyo ayb laakiin ay u bannaan tahay bilaa weyse asagoo ibni cabaasin radi allahu canhuma can ilnabiyi sala allahu calayh waali wasalama qaal nabigu waxau yihi low anna axadakum midkiin idaa ataa ahlahu ahelkiisa haddii uu u imaanayo qaala uu yidhaahdo bismi illaahi allahuma yaa allahu allow janibna shaydaana shaydaanka naga dheeray wajanib shaydaana shaydaanka ka dheeray maa rasaqtanaa waxaad nagu arsuqdayna ilaahu ka dheeray shaydaan faqudiya beynahumaa loo xukumo marka iyaga dhexdooda ninkaa i naagtaas walad loo xukumo oo ilaahay oo walad u qadaro in meeshaas ilmo ay uga dhashaan lam yadurahu ma dhibaayo yacnii shaydaan ma dhibo lam yadurahu shaydaanu shaydaan ma dhibaayo muttafaqun caleyhi bukhaari muslim baa xadiidka soo saareen xadiidkan marka baabkan wuxuu usoo dhexgeliyay waxay tahay xataa xaaladaas qofka uu jimaaca uu sameynayo oo haweentiisa uu tegaayo xaaladaas laftirkeeda ilaa alla xuska inaan laga tegin oo ilaahay la xusa markaas xataa marka waa marka uu leeyahay marka baabu dikrillaahi tacaala qaa'iman wa qaacidan wa mutajican wa muxditan wa junuban wa kulli yani waqti walba in ilaahay la xusi karo oo qofkii markaas xaaladaas uu ku jira jimaaca uu rabo inuu sameeyo waa xaalad markaas yacni weysana ama aynan uga dhowrnayn ama xaalad marka uu si kale yahay xaaladaas naftirkeeda marka inuu ilaahay xuso ayb shaydaan ma dhibana waxaa laga wadaa yani qaalib ma ka noqonayo shaydaan kama adkaado macnaheedu ee qof macsuum u noqdaa ma laga wada nacam oo sida nebi oo kale ama u noqonaya macnuhu ma aha waxaa kaloo xadiidka mafhuumkiisa uu keenaya haddaan dikrigan la akrinin shaydaanka inuu dhibi karo ilmaha saas ku dhasho aayadda qur-aankana waa sheegaysaa wastafsiz man istadacta minhum bisawtika waajlib calayhim bikhaylika warajilika washaarikhum fi lamwaali wlwlaadi ilahshaydaanka waxaa leeyihi la wadaag waxaad kula waxaad la wadaagtaa ood shirka kula noqotaa maalka iyo owlaada maalka xaaraanta marka shaydaana kula leh owlaadda sidoo kale ayaguna shaydaankiikula wadaagi karaa sida keliyood ku buri karta waxay tahay adkaartan inaad ku dadaashidmarka adkaarta meel muhiimay joogtaa baabu maa muttafaqun calayhi xadiiska buqaari muslim baa soo saareen baabu maa yaquuluhu waxa uu dhahaya qofka cinda nowmihi hurdadiisa agteeda wastiiqaadihi iyo hurdo kasoo tooska agteeda marka hurdada kasoo toosayo can xudayfata waabi darin radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhaahdeen kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa awaa ilaa firaashihi gogashiisa marka uu u dunmaayo oo gogashiisa uu galayo qaala wuxuu dhahaya bismika allaahumma magacaaga qabidiisa allaahuma yaa allaahu allow ayaan axyaa ku noolaanayaa wa amuutu aan ku dhimanayaa ilaahu magacaaga kaalmihiisa anoo cuskanayo kaalmaysanayo taageersanayo ayaan ku noolaanaya kuna dhimanayamuxuu dhahayaa sidaas nolosha iyo geeridu maxay tahay hurdada geeriba ah allaahu yatawafa lanfusa xiina mowtiha walatii lam tamut fii manaamiha fayumsiku latii qadaa calayha lmowta wayursilu lukhraa ilaa ajalin musaman ilaa yeri iyo wahuwa aladii yatawafaakum bileyli ilaahay waa midka habeenkii idin oofsanaya hurdadii marka waa dhimasho yar hadhow markuu soo toosana dhimashadaasu kasoo toosa labadiiba marka ilaahay isu kaalmaysana seexana soo toosaya waida istayqada haddii uu soo toosayo qaala wuxuu dhahay alxamdu ammaanoo dhan lilaahi alle u sugnaatay alladii na nooleeyey bacdamaa amaatanaa markuuna dilay kadib wa ilayhi ilallahi alle intii ka ah annushuuru faafitaanka ilaahay xaggiisa usoo ahaaday xagga alla loo soo faafaya oo dadka ay isku ayay imaanayaan rawahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa wariyey marka kitaabka mukhtasar waa iska soo gaabiyey laakiin adkaar fara badan baa soo aroortay soddon iyo saddex soddon iyo afar allahu akbar iyo soddon iyo saddex alxamdu iyo soddon iyo saddex subxaan allahi iyo waxaa soo arooray yani allahuma qinii cadaabaka yowma tabcau cibaadaka iyo allahuma aslamtu nafsii ileyka iyo adkaar fara badan baa soo aroortay oo uu akhriyay qofka markuu seexanayo oo akhrinayo markuu soo kacayna kuwo kale waa jiraan hadda uu sheegay alxamdulilah marka xadiidkan waa xadiid laba dikriba labada dikriba ay ku jirto jiifka iyo soo kacidda oona gaaban taasoo marka kugu soo qaato ugu yaraan marka intaan inaadan ka tegin ayaa aada muhiim ah. ayb ayb rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa xadiidka wariyey baabu fadli xilaqi dikri dikriga xalqooyinkiisa fadligeeda cadayntiisuu u baabyahay ayb wanadbi iyo sunanimo ilaa mulaasamatihaa sunanimadii cadaynteeda ilaa mulaasamatihaa xalqooyinka dikriga la laasimo wanahyi iska reebid can mufaaraqatihaa in la faaruqo xalqada dikriga ligayri cudurin cudurdaar la-aan halkan marka wuxuu sheegaa xalqada wareega oo dikriga fadhiyada oo ilaahay lagu xuso fadliga ay leedahay iyo in la laasima inay sunno tahay cudurdaar la-aan in laga tagaana in laga fiicanya oo layska reebay ayb xilaqu dikri maxaa laga wadaa marka ma kuwaan bidcada ahoo oo dadku marka wax aan soo aroorin intay ku qayliyaan ama waqti gaara u samaystaan ama xaalad gaara u samaystaan oo dadka ku dhibaan miya maxaa laga wadaa xilaqu dikri saxaabada nabigaa fasireen mucaadi ibnu jabal radi allahu canhu waxaa ka sugnaatay sanad saxiix uga sugnaatay inuu yidhi majaalis dikri majaalis alxalaali walxaraam dikriga majaalistiisa fadhiyada dikriga waa fadhiyada xalaasha xaaraanta lagu barto marka xalqad cilmigo la fadhiyo xalqa dikri waay marka ayb waxaa kaloo xalqa dikri a qur-aanka kuwa lagu baran dikriga marka la akrinayo tacaalow wuxuu dhihi jiray cumar nu'min birabbina saaca rabbigaa aan saacad rumayna yacni nadkuru llah ilaahay aan xusno anagoo wada dhan marka say ku xusaayaan ilaahay iyagoo wada jira waxay ku xusaayaan inay qur-aanka midna oo akhriya kan kalena dhageysto ayb marka midan kaleo masaajida lagu tashwiishiyo oo dadka aysan qur-aan uga akhrisan karin oo salaad uga tuka karin oo lagana yaabo inay shirkiyaad xataa ka buuxaan ay u badan tahay taas iyada maaha wax meeshaan looga hadlayo alimaamu albiqaaci kitaabu ka alifay inaarat lfikri la yiraahdo oo dikriga noocaasa ay dadku dikri ku sheegaan in bidco uu yahay oo ku tilmaamayo qaala allahu tacaala alla wuxuu yihi wasbir nafsaka nafsadaada ku celi oo ku xabis maca aladiina kuwii la jirkooda yadcuuna rabbahum rabbigood baryaayeen oo xusayeen caabudayeen biladaati aroortii iyo walcashiyi subaxdii bilghadaati aroortii iyo walcashiyi galabkii yuriiduuna xaal ay doonayaan wajhahu ilaahay wejigiisa walaa tacdu ha gudbinin caynaaka labadaada indhood canhu iyaga xaggooda tacdu caynaaka labadaada indhood yaanay tallaabin canhu xaggooda yaysan ka tallaabin ayaga kuwaas mar walba agjoog rasuulka dadkaan la faraya inuu agjoogayaa dadkii fuqaradii muhaajiriinta ayb waxaan hadda dadkan ay samaynayaanna maba la aqooninba waagaasna marka rasuulka xalqadiisa oo ay dadkaasi jecel yihiin inay ka faa-iideystaan ku dhex jir waa kuwa dhexdooda aayaddan waxay ku timid sabab nusuulkeeda niman oo quraysh ugu waaweynaayo aada magac ugu lahaa dhexdooda waxay yidhaahdeen annaga daadna rabta inaa wax noo sheegto dadkan iyo annaga islama fariisanayo iska buri dadkan nabiga ha burin kuwaan kuwaan adig agjoog mar walba waxu sheeg ayb marka wax u sheegid baa waxaa laga hadlaya majliskii wacdiga ahay marka waa majlis dikri xalqa dikri wacan abi hureyrata radia allaahu canhu qaala qaala rasuul llahi sal allahu alayh waali wasalam nabigu waxau yihi ina lilaahi tacaala alle malaaikatan buu leeyahay malaaig malaa oo yaduufuuna wareegayaan fi uruqi jidadka wareegaan malaaig jidadka socsocoto ayuu alle leeyahay yaltamisuuna kuwaasoo raadinayaan ahla dikri dadka dikriga u saaxiibka ah fa idaa wajaduu hadday helaan qowman qolo yadkuruuna allaha casa wajalla alla xusaayaan oo alla sheegsheegayaan <coughs> tanaadow waa isku dhawaaqaan yaquuluuna yacni waxay dhahayaan halumuu ilaa xaajatikum dantiinnii u kaalay fayaxufuunahum way koobayaan biajnixatihim garbahooday ku koobayaan waa wareeji malaaigta marka soo wareeganayaan saas dadkii bay wareejinayaan ay isku soo wareejinayaan biajnaxatihim garbooda isugu soo wareejinayaan ilaa samaai dunyaa ilaa iyo samaa dunyaa samadan dhow fayasaluhum rabbuhum rabbigood baa su-aalaya marka wa huwa isaga oo alle aclamu ogaal badan ilaahay isagoo iyaga uga aqoon badan uga ogaal badan ayuu haddana weydiinayaan maa yaquulu cibaadii addoomadeyda maxay dhahayaan maxay dhahayeen addoomadeyda qaala wuxuu dhahayaa yaquuluuna waxay dhahayaan qaala raawigi waxa uu yiri yaquuluuna waxay dhahayaan malaaigti marka yusabbixuunaka ilaah waa ku nasahayeen xumaaniya nuqsaan bay kaa hufayeen wayukabiruunaka allahu akbar bay dhahayeen wayaxmaduunaka waa ku ammaanayeen wayumajiduunaka waa ku weyneynayeen sharaftaadii sheegsheegayeen fayaquulu wuxuu dhahayaa hal ra-ownii ma i arkeen dadkaasaa i ammaanay ii sheegsheegay miyay i arkeen fayaquuluuna waxay dhahayaan laa maya wallaahi baan ku dhaaranay maa ra-owka kuma aynan arkin fayaquulu wuxuu dhahayaa kayfa sideebuu xaalku noqon lahaa low ra-ownii hadday i arki lahaayeen qaala waxauu yidhi yaquuluuna waxay dhahayaan low ra yaquuluuna malaa waxay dhahayaan low ra-owka hadday ku arki lahaayeen kaanuu ashadda laka cibaadatan kaanuu waxay ahaan lahaayeen iyagu ashadda kuwa darnaan badan laka adiga cibaadatan cibaado ay ku caabudaan kuwa kuu darnaan badan bay ahaan lahayn aaday kuu caabudi lahayn wa ashadda laka kuwa aada kugu darnaan badan tamjiidan xagga weyneynta wa akhara laka tasbiixan tasbiix iyo subxaana laysina kuwa kuu badin badan ayay ahaan lahayn fayaquulu wuxuu dhahayaa marka famaadaa yasaluuna maxay su-aalanayaan qaala yaquuluuna waxay dhahayaan malaa yasaluunaka aljannata jannay ku su-aalanayaan qaala yaquulu wuxuu dhahayaa whal ra-owhaa jannadii ma arkeen qaala wuxuu yidhi raawigii yaquuluuna waxay dhahayaan malaa'igtii laa ma aynan arkin wallaahi yaa rabbi baan ku dhaaranay maa ra-owhaa ma aya ma aynan arkin yaquulu wuxuu dhahayaa fa kayfa low ra-owhaa hadday arki lahaayeen sidee xaalku ahaan lahaa qaala waxa uu yidhi yaquuluuna malaa'igtii waxay dhahayaan low annahum ra-owhaa hadday arki lahaayeen kaanuu waxay ahaan lahaayeen ashadda kuwa darnaan badan xirsan xagga dadaalka caleyha jannada ay u dadaalaan kuwa aada ugu darnaan badan wa ashadda lahaa wa ashadda kuwa darnaan badan dalaban xagga goobidda jannada aylahaa iyada ay jannadii ay raadiyaan kuwa aada ugu darnaan badan bay ahaan lahaayeen wa acdama fiiha raqbatan xagga raqbada iyo damaca iyo jacaylkana kuwa weynaan badan ku weynaayin badan dhexdeeda ay ahaan lahaayeen qaala fa mima yatacawaduuna maxay magangelayeen xaggiisa maxay iga magangelayeen ayb qaala waxa uu yidhi yaquuluuna waxay dhahayaan markaasaa ku jirta meesha malaaigtii yatacawaduuna min annaar naar ayay kaamayay magangelayeen kaa magangelayeen qaala waxauu yidhi fayaquulu wuxuu dhahayaa hal ra-ohaa ma arkeen naarti qaala yaquuluuna laa maya ma aynan ark wallaahi baan ku dhaartay maa ra-owhaa ma laa maya wallaahi baan ku dhaaranay maa ra-owhaa ma aynan arkin fayaquulu kayfa buu xaalku noqon lahaa low ra-owhaa hadday naartaas arki lahaayeen qaala waxa uu yiri yaquuluuna malaa waxay dhahayaan low ra-owhaa hadday arki lahaayeen <clears throat> kaanuu waxay ahaan lahaayeen iyagu ashadda kuwa darnaan badan firaaran xagga ka cararidda minha naarta ay ka cararaan wa ashadda kuwa darnaan badan makhaafatan cabsi lahaa naarta ay ka cabsadaan bay ahaan lahaayeen aaday uga cabsan lahay qaala fayaquulu wuxuu dhahaya fa ushhidukum waxaan markhaati idinkaga dhigay oon idin markhaati geliyey anii anigu qad afartu lahum dadkaas waa u dembi dhaafay inaan u dembi dhaafay qaala yaquulu malakun malag baa dhahaya min almalaaikati malaaigtii ka mid a ah. fiihim dadkaa waxaa ku dhex jiray fulaanun hebel laysa minhum iyaga kama mid ahayn inamaa jaaa wuxuu u yimid lixaajatin dan hebel baa rasuul allow ilaahu hebelaa ah ku jiray hebelkaasu isagu markaasi aan qabin meesha dan iyo baahi un u yimid xaajo iyo qof meesha uu ballan kula lahay iyo wax kaloo u yimid kaasaa ku jiro isagana kawa inamaa jaaa lixaajatin unbuu u yimid qaala wuxuu dhahayaa alle hum iyagu aljulasaau waaye dadkii lala fariisanayay humljulasaau waa dadka lala fariisto ayb laa yashqaa ma nasiib darsado bihim iyaga kuma nasiib darsado jaliisuhu midkooda la fariisto waa dad yacni dadka in lala fariisto ay tahay waa ninkii iyaga lasoo fariistana ma nasiibkiisu ma xumaadaba ayb isagana marka waa loo dembi dhaafo marka dembi dhaafkiiba u dhinaca ka gelaya isagana muttafaqun caleyhi marka xalqada dikriga fadliga ee leedahay ayaa lagu tusay ilaahay baa sidaas ugu faana marka dadkaasna malaa'igtiisu ugu faanayaan wfii riwaayati limuslimi can abi hurayrata radi allahu canhu can ilnabiyi sala allahu alayh ali wasalam qaala ina lilahi malaaikatan buu alla leeyahay sayaaratan socod badan fudulan ayb ee zaaid ah marka zaaid maxaa loogu tilmaamay waxay zaa ka yihiin malaa-igta xafadada ah oo adiga ku ilaalinayso maaha ayo kon kuwa kala yatatabacuuna majaalisa dikri bay raacraacayaan dikriga majaalistiisa faidaa wajaduu hadday helaan majlisan majlis fiihi dikrun dikri uu dhexdiisa yahay qacaduu macahum way la fariistaan dadkaa macooda wa xafa bacduhum qaarkood baa wuxuu hareereeyaa bacdan qaarka kale biajiixatihim buu ku hareereeyaa garbahooda xataa yamla-uu maa beynahum ilaa ay buuxiyaan inta udhexaysa iyaga iyo wa bayna samaa idunyaa samada dhow say tira badan yihiin marka arag fa idaa tafaraquu hadday kala tagaan carajuu way fuulayaan way koraan wasaciduu way fuulaan ila samaa samadiibay fuulayaan fayasaluhum allahu casa wajalla ilaahay baa su aalay wahuwa aclamu isagoo ogaal badan alla og ayuu weydiinaya iyaga min ayna ji'tum xageed ka timaadeen fayaquuluuna ji'naa min cindi cibaadin addoomo agtoodaanu ka nimid laka adiga kuu sugnaaday fil ardi dhulka dhexdiisa dhulka korkiisa kugu sugnaadeen yusabbixuunaka wayukabbiruunaka wayuhalliluunaka waa laa ilaaha illaa haysanaya wayaxmaduunaka waa ku ammaanayeen wayas'aluunaka waana ducaysanayeen waa ku baryayeen ayb marka adkaarta subaxdii la akhrista galabtii kuwa la akhrista iyo oo dadku uu nin walba adkaartiisa wata iyo majaalistaas ay ku wataan kuwa wacdiga iyo kuwii halkaas oo dhan qaala wamaadaa yasaluunii maxay su su'aalanayeen qaaluu yasaluunaka jannataka <clears throat> jannadaadii ku weydiinayeen qaala hal ra-ow jannatii jannadeedii ma arkeen qaaluu laa maya bay dhaheen ey rabbi yaa rabbi qaala fa kayfa sidee buu xaalku noqon lahaa low ra-ow hadday arki lahaayeen jannatii jannadeyda qaaluu wayastajiiruunaka way ku magangelayeen qaala wamima yastajiiruunii maxay iga magangelayeen qaaluu waxay yidhaahdeen malaa'igta min naarika naartaada yaa rabbi qaala hal ra-ow naarii naarteyda ma arkin qaaluu laa maya qaala fa kayfa low ra-ow hadday arki lahaayeen naarii naarteeda qaaluu waxay dhahayeen <coughs> wayastakfiruunaka dembi dhaaf <coughs> ayay ku weydiisanayeen fayaquulu wuxuu dhahayaa alle qad afartu lahum waa u dhaafay faacdaytuhum waan na siiyey maa sa-aluu waxay weydiisteen wa ajartuhum waan magan geliyey mima stajaaruu waxay iga magan galeen qaala yaquuluuna waxay dhahayaan rabbi yaa rabbi rabbigayow fiihim fulaanun baa ku jiray cabdun addoon khata-un gaf badan addoon iska dembi badan oo shabkaxsi badan baa ku jiray inamaa mara waa soo maray fa jalasa macahu markaas iska ag fariistay waa la fadhiistay fayaquulu wuxuu dhahayaa walahu qafartu isagana waan u dhaafay hum iyagu alqowmu qola waaye laa yashqaa bihim uusan ku nasiib darsanin oo nasiibkiisu uunan ku xumaanin jaliisuhunkooda la fariista una nasiib xumaanin mar waxaa laga qaadanaya dad wanaagsan in lala saaxiibo marka qofka haddii qof wanaagsan uu la saaxiibo oo ahlu cibaado oo ahlu khayr ah agjooga oo agjoogo waxbuu ka faa-iidaya ama cilmibuu ka faa ama dembi dhaafkaas caamka ah ayuu wax ka gala wax ka faa laakiin hadduu la fariisto ama uu la saaxiibo qof maanta dhan wax lacnadayo oo qof waalidkiis caynayo afkiisa waxa ka baxaa dhanba ay yihiin lacnad iyo cay hadduu la saaxiibo dembiguu loo haaga markaaswacanhu isla abi hureyre waxaa laga wariyey wa abi saciidin radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nabigu waxau yihi laa yaqcudu qowmun qolama fariistaan yadkuruuna allaha kuwaasoo alla xusayaan casa wajalla ilaa xafathum almalaa baa koobto waqashiyathum raxmatu naxariis baa daboosho wanasalat calayhim sakiinatu xasilooni ayaa ku degto xasiloonidii ayaa ku degto wadakarahum llahu ilaahayna waa sheeg sheegaa fii man cindahu agtiisa duulka ah malaaigta isaga agtiisa ah ayuu ku agxusaa ilaahay subxana ku sheeg sheegaa rawaahu muslim muslim baa wariyey ayb marka xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa dikriga xalqadiisa fadliga ay leedahay ayb wacan abi waaqidin alxaarit bni cawfin radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayh waalih wasalama rasuulka baynamaa huwa jaalisun mar ou isagu ku fadhiyo oo ahaa fi lmasjidi masjidka dhexdiisa wannaasu dadkuna macahu ay la jiraan id aqbala waxaa soo qaabilay oo soo jeestay halaathatu nafarin saddex qofood nafar haddii aan waxba cadad laga hormarinin waa dhowr qofood haddii cadad laga hormariyana de cadadkii waa marka alaaatu nafarin saddex qof waa marka ayb haddii nafar la layska dhaylaana dad badana noqon lahay xoogaa dad fa aqbala hnaani laba way soo jeesteen ilaa rasuulillahi bay kusoo jeesteen sala allahu caleyh waali wasalam wadahaba waaxidun midna waa tegey saddexdii marka midna waa iska tegey labana xalqadii rasuulka imaadeen fa waqafaa calaa rasuulillahi sala allahu caleyh waali wasalam nabiga korkiisa istaageen fa amaa axaduhumaa midkood fa ra-aa wuxuu arkay furjatan meel bannaan ayuu fi lxalqati xalqadii ka arkay fa jalasa fiiha uu fariista markii meeshii bannaaneed wa ama alaakharu ka kalena fa jalasa khalfahum dadkii gadaashooda ayuu keligiis iska fariistay wa ama thaalidu kii saddexaadna fa adbara waa jeestay waa dubur jeediyey yacni dhabarkii ayuu jeediyey daahiban isagoo tegay iska tegay falamaa faraqa rasuulu llahi sal allahu alayh ali wasalam nabiga markuu dhameeyey qaala waxa uu yii wacdigii markuu nabigu dhameeyey buu wuxuu yidhi alaa ukhbirukum miyaanan idiin sheegaynin can nafari can innafari athalaathati saddexdii qofood xaggooda miyaanan idinkaga waramaynin waxaa laga qaadanaa marka hadday maslaxa ay jirto dadka in laga warami karo amaa axaduhum midkood fa awaa ila allaahi ilaahay usoo dunmay ayb waa xalqada soo galay furjada meesha banaanay buuxiyey midkaas ilaahay usoo dulmay dadkaas muslimiintu ahlulaahiga ah ayuu buuxiyey ayb xalqadoodiibuu soo buuxiyey fa awaa ila allaahi ilaahayba usoo dulmay fa aawaahu llaahu alla waa dumay isagana wa ama alaakharu ilaahay subxaana wa tacala waa soo dumay soo dhaweeyey wa ama alaakharu kan kale fastaxyaa waa xishooday ayb fastaxya allaahu minhu ilaahayna waa ka xishooday oo ma cadaabin ilaahi subxaana wa tacaala ayb waxna dembina uma qorin wa ama alaakharu kan kale fa acrada waa jeestay midkii kale fa acrada allaahu canhu ilaahay waa ka jeestay kii kale marka oo iska tegay oo wacdigaba aan dhageysanin isna waa jeestay allana waa ka jeestay kaas muttafaqun caleyhi xadiis buhaari muslim baa soo saaray marka baabka haddaa fiiriso wanahyi can mufaaraqatiha ligayri cudurin u ka waafaqa ninka cudurdaar la-aan xalqada iskaga taga oon dhagaysanin oon imaanin nahyi waa layska reebayo nahyigu meeshaanu ka imaana marka waa jeestay ilaaha ka jeestailah aduu kaa jeesta aday marka xaggee naxariis ku arkayna marka qofka haddii cudurdaar uusan ahayn iyo howl aysan ka dhicin in marka uu dikriga aanu ka tegin uu fariisto lacala kelmad oo cimrigiisa anfacda inuu ka maqlaa laga yaabmeeshaas adiga ma ogid kelmadu ku anfici lahayd ah, akhiiran cabdullahi bnu mubaaraga waxaa la weydiiyey ilaa goormaa wax un dhagaysanaya xadiidka nabiga iyo goormaa waday markaasu wuxuu yihi lacala alkalimata alatii yanfacuni allaahu tacaala biha lam asmac bacdu kelmadii ilaahay ugu anfici lahaa inaanan weliba maqlin laga yaabmarka waa iska wadaa lacala hal kelmadoo qof laga maqlo aan ka maqlayna ay anfacdaa dhici kartuley wacan abi saciidin alkhudriyi radia allaahu canhu qaal kharaja mucaawiyatu mucaawiya baxay radia allaahu canhu calaa xalqatin xalqa ayuu kusoo baxay fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa faqaala wuxuu yihi maa ajlasakum maxaa idin fariisiye meeshaan qaaluu waxay yidhaahdeen jalasnaa nadkuru llah waan fariisanay meeshaan annagoo ilaahay xuse wax kale uma fadhin alxus xus unbaan ku jirna qaala waxa uu yidhi allahi maa ajlasakum ilaa daaka ilaah idinku dhaarinayaa idinma fariisinin miyaa waxaas mooyaane wax kale kaagaas maahan qaaluu waxay yidhahdeen maa ajlasanaa ilaa daaka maa ajlasanaa nama fariisinin meeshan ilaa daaka kaagaas unbaa na fariisiyey qaala waxa uu yidhi amaa innii aniga daba lam astaxlifkum idinma dhaarinin oo inaad dhaarataan ood dhaartii qirtaan idinkama dalbanin tuhmatan lakum tuhmaysi aan idin tuhmaysanay inaad been sheegaysaan aan idin malaynayo darteed idinma dhaarinin wamaa kaana axadun qofna qof ma aha bimanzilatii min rasuuli illaahi sala allahu caleyh waali wasalam aqala canhu xadiidan minii wuxuu leeyahay wamaa kaana axadun qof ma uusan ahaanin aqala canhu yanii ninkan idinla hadlayo ka yaraanshiyo badan xaggiisa xadiidan xagga xadiidka kaga yaraanshiyo badan minii aniga uga yaraanshiyo badani ma jiro sababta waa maxaa bimansilati min rasuulilah sal l salam ayb mansiladeyda nabiga xaggiisa aan ka joogo ayb oo marka wuxuu leeyahay dhowaanshiyaha aan nabiga haddana u dhowahay ayaa xadiidkayguna ou aada u yaryahay marka nebiga xadiid ha laga wariyo la yidhaahdo dadka ugu xadiid yaran ka mid ah buu leeyahy mucaawiya nacam nebigana waa u dhawaayo leey kama dheereen dheereynan rasuulka sala allahu caleyh waali wasalam sababta waa maxay eh, nebigu wuu u dhowaa mucaawiya wuxuu ugu dhowaa laba siyaabood rasuulka wuxuu qabay umu xabiiba bint abi sufyaan mucaawiya ibnu abi sufyaan asna la dhahaa dhinacaas marka waa uga dhowaa waa ugu dhowaa rasuulka walaashiisuu qabay nebiga dhinac kalena waa ugu dhawaayo katabat lwaxyi ahaa dadka waxyiga qori jiray buu ahaa mucaawiya ayb inkastoo islaamkiis ou fatxu maka iyo meelahaas uu ahaa haddana laakiin waqtiyadii dambe waxyigu nabigu uu qori jiray sala allahu caleyh ali wasalam isaga marka muxuu u xadiid yaraaday haddiiba nabiga saas uu ugu dhow yahay is-ilaalin waa iyo dadaal amaad nebiga hadal yaro uusan dhihin ama warka soo dhexgalaa galaa oo ku dambaawdaa man kadaba caleyhi mutacamidan falaytabaw maqcadahu minaar aa soo gashaa taasuu ka baqaa nacam ayb dadkaan marka hadda meel walba inta ka istaagan qaala rasuulullah iska dhahayo kale ma ahayn saxaabada ma ahayn iyagoo carabiyana yaqaano oo qisadii joogay goobjoogka ahay waa cabsan jiren waxaa islaayan war ama wax uun rasuulka dhihin meesha <clears throat> wax uuna nebiga dhihin ama meesha soo galaan oo hadhow a ah ku dambaado beenaalayaal aa noqotaan waa masale marka aada khatar u ah. markaa wuxuu leeyahay ama inii lam astaxlifkum tuhmatan lakum ani idinma dhaarinin tuhmo aan idin tuhmaysanay darteed wamaa kaana axadun qofma uusan ahayn ayb bimansilatii maca mansilatii darajada aan joogay lala qaba weliba min rasuulillahi aan ka taagnaa sala allahu calayh waali wasalam aqalla xad ka yaraan badan ma jirin canhu nabiga xaggiisa xadiidan xagga ka sheekaynta nabiga laga sheekeeya minii aniga iga yaraan badan iga xadiid yari badan ma jiruu leeyahy qof iga xadiid yar ma jira aniga ina rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulka kharaja calaa xalqatin xalqa ayuu kusoo baxay min asxaabihi asxaabtiisa fa qaala waxa uu yidhi maa ajlasakum maxaa idin fariisiyey qaaluu waxay yidhaahdeen jalasnaa nadkuru allah waan fariisannay meeshaan annagu ilaahay xusayno xaalaan alla xusayno wanaxmaduhu aan ammaanayna calaa maa hadanaa lilislaam wuxuu nagu hanuuniyey islaamkii uu nagu hanuuniyey waman nabiya uu nagu galladaysta calayna annaga korkeena taasaan sheegsheegayna maxaa laga qaadana marka meeshan xataa nicmada alla marka dadka isku sheegsheegaya waxaase ilaah inuu nicmay kaasuu ilaahna siiye waxaanu allana siiye alxamdulilah waa majlis xalqa dikri waa ogow kaas naftirkiisa amaa inii markaa waxauu yidhi qaala waxa uu yidhi allaahi baan idinku dhaariyay maa ajlasakum ilaa daaka nabigaa dhahay yani arrintaa mooyaane kaagaas maahane wax kale idinma fariisinin miyaa qaaluu waxay yidhahdeen wallaahi maa ajlasanaa ilaa daaka ka un baa na fariisiyey wax kale nama fariisinina ka un mooyaane qaala waxa uu yidhi amaa innii aniga lam astaxlifkum idinma dhaarinin tuhmatan lakum tuhmaysi aan idin tuhmaysanayo walaakinahu ataanii jibriilu baa ii yimid sala allahu calayhi wasalam fa akhbaranii wuxuu ii sheegay ana allaha alla yubaahii bikum inuu idinkugu faanayo malaaikatahu almalaaikata malaaigta inuu idinkugu faanayo yubaahii bikum idinkoo idinku faanaya alle yo ugu faanayaan almalaaikata malaaigta rawaahu muslim marka dadka ilaahay xusa mansilada weynay ka joogaan xalqada dikrigana fadligaasay leedahay mucaawiye fadligiisana waa laga qaadanayaayo inuu nin warac iyo xalaal miirad badan inuu ahaa oo iska ilaalin jiray nebiga xadiidkiisa uuna ku degdegi jirin marka anoo anoo nebiga saa ugu dhow oo aanan xadiid badanna ka warinin oo ku degdegin xadiidka yaa sidaanaan idiin sheegayaa buu leena baabu dikri cinda asalaaxi walmasaa'i subaxii agtiisa iyo galabkii agteeda dikriga ilaahay la xuso cadayntiisii u baab yahay qaala allahu tacaala alla wuxuu yihi wadkur rabbaka rabbigaaga xus fii nafsika nafsadaada dhexdeeda ilaahay ku xus tabarucan mutadarican xaal aad tahay midkii isbehembehinayo wakiifatan wakhaaifan xaal aad tahay adoo baqayo wa duuna aljahri adoo ku dheehan kor u qaadis ka hoos ka hoose min alqowli warka kor loogu qaado haqaylini waa markaa dikriga samaynaysa hoos u dhig xoogaa isna maqashi bilquduwi aroortii walasaali galabtii aroorii galab waa goorma bacda alfajr iyo bacda alcasr walaa takun ha ahaanin min alhaafiliina kuwa dhoohan oo dikriga ilaahi ka dhoohan qaala ahlu luqati waxay dhaheen al jamcu asiilin wa huwa maa bayna alcasri walmaqribi casrkii maqribka inta udhexaysa wa qaala tacaala alla wuxuu yihi wasabix huf rabbigaa yani rabbaka rabbigaa huf xumaan iyo nuqsaan ka huf bixamdi rabbika multafisan xaal aad ku dheehan tahay bixamdi rabbika adoo rabbiga ammaantiis ku dheehan ilaahay ceebna ka huf adoo haddana ammaanayo sifaadka labadii nooca soo gelaya marka sifaat hubuutiya iyo sifaat salbiya waa isisfaadka kuwana ilaahay nuqsaan laga hufooga kuwana wax kamaal oo ilaahay loo sugowa kamaalka xamdigaa keenay wixii ilaahay laga hufayana tasbiixdii ay kudhex jireen ay ku dhex jiraan qabla duluuci shamsi qoraxda soo bixideeda ka hor wa qabla guruubiha iyo dhicitaankeeda ka hor waa subaxii casirkii wa qaala tacaala alla wuxuu yihi wasabix bixamdi rabbika rabbiga adoo mahadiisa ku dheehan huf bilcashiyi galabki iyo walibkaari iyo aroorti qaala ahlu luqati alcashiyu maa bayna zawaali shamsi wa quruubiha oo qoraxda markay cirka bartankiisa ka leexato duhurka ilaa ay ka dhacdo wa qaala tacaala alla waxa uu yidhi fii buyuutin adina allaahu allahu nuuru samaawaati baa ka horreysay fii buyuutin baa laga helaa nuurkaas dheh guryo dhexdooda ayaa nuurkaas laga helaa guryaha oo adina allaahu alla ou idmay amray an turfaca rafcuhaa koryeelideeda ou amrayba antan iyo wax ka dambeeya masderka keen ayb masderka marka mafcuulu bihi noqona rafcahaa fii buyuutin nuurkaas guryo dhexdoodaa laga helaa guryahaasu adinallaahu amarallaahu alla ou amray an turfaca rafcahaa koryeelideeda ou amray ilaahay ayb wayudkara fiiha waxaa lagu dhex xusaa guryaha dhexdooda ayb wayudkara in lagu xuso ou amray fiiha guryaha dhexdooda ismuhu magaciisa yusabixu lahu waxaa ugu tasbiixsaday fiiha guryaha dhexdooda alla waxaa ugu tasbiixsado bilquduwi aroortii iyo wal aasaali galabkii waxaa ugu tasbiixsado rijaalun baa ugu tasbiixsadaa yusabixu faacilkeeda rijaalunta damba rag rijaashaas oo laa tulhiihim aynan mashquulinaynin tijaaratun ganacsi tijaaro walaa baycun iyo beyc can dikrillahi ilahay dikrigiisa uuna ka mashquulin masaajidaa la ammaana marka guryo ilaahay in la dhiso oo amray waayo oo isaga loogu tasbiixsado meeshaa marka subax iyo galab waxaa ku tasbiixsada dad rijaal ganacsi iyo beec uunan ka mashquulinaynin dikri alle ganacsi iyo beec dikriga alle inuu kaa mashquuliya maahanayb qaala tacaala alla waxa uu yidhi innaa sakharnaa waxaan u sakirnay nabiyullaahi daawuud aljibaala buurihii baan u sakirnay ayb yusabbixna xaal ay tasbiixsanayaan buurihii macahu ay la tasbiixsanayaan maca daawuuda daawuud maciisa bilcashiyi galabkii iyo walishraaqi iyo waqtiga qoraxda ay soo baxaysa agteeda wacan abi hureyrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam man qaala qofkii yidhaahda xiina yusbixu markuu soo waabariisanayay waxiina yumsii kolkuu galabaysanayo subxaana allahi wabixamdihi subxana allahi wabixamdihi qofkii dhaho mi-ata maratin boqol jeer lam ya axadun qof ma yimaado yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha lama yimaado biafdala wax ka fadli badan mima jaa bihi wuxuu isaga la yimi ilaa waaxidun hal qaala yiri midla maa qaala waxa uu yiri oo kale ow zaada ama ka siyaadiyeyba rawaahu muslim daacaad kaloo ziyaadaha la yimid subxaan allahi wabixamdihi meeqay qaadana marka oo boqol jeer la dhaho shan daqiiqa ma dhamo subxaan allahi wabixamdihi laakiin markaad dhahaysa inaad macnahooda fahamsantahan waa muhiim subxaan allahi wabixamdihi markaa leed adiga ilaahay baad ammaanaysaa harta bani aadan ma ammaanaysid waxaa ku ammaanaysidna waa maxay ilaahu nuqsaanoo dhan waa ka fog tahay waa kaa dheeriyay wanaag iyo kamaaloo dhanna waa ku sugayaa leedahay alasmaa wasifaat oo dhan waxay hoos yimaadaan subxaan allahi bixamdihidaas ayb tasbiixi taxmiid mar walba marka saasay iskula socdaan ayb takbiir iyo tawxiidna waa isla socdaan allahu akbar walaa ilaha illa allahuna waa isdaba socdaan maxaa yeele allahu akbar ilaah adaa weynin badan markaa leeda kibir oo dhan xaggaa iska dhigtay bani aadan iyo makhluuq oo dhan xaggaa ka dhigtay kibir weynaanta marka maxay keenaya xaqii alla in la sugo la cabudo ilahay laa ilaha illa allah markaasayb dikrigan marka boqol jeeraa la dhaha qofkii boqol jeer yidhaahdo qof wuxuu la yimid oo kale aakhira la imaan kara ma laha ilaa nin isagana yiri subxaan allahi waxamdiida daacad kaloo ka badanna la sii yimid rawahu muslim marka adkaarta subxii galabkii bay ka mid tahay subxaa allahi bixamdihi boqol jeer la dhaha wacanhu qaala waxa laga wariyey isla abu hureyra inuu yidhi jaa rajulun ila nabiy sala allahu aleyh ali wasalam nin baa nebigu yimid faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow maa laqiitu min caqrabin ladaqatni albaarixa maa waxa laqiitu aan la kulmay min caqrabin dibqalooc ladaqatnii iqaniintay albaarixata xalay wax aan kala kulmay yani lacadiimun shay aada u weynin badan wax aad u weynin badan oo dhib badan baan kala kulmay dibqallooc xalay qaniine qaala waxau yidhi amaa low qulta haddii aad tirahayd xiina amsayta haddaad dhihi lahayd xiina amsayta kolkaad galabaysatay oo galab gashay acuudu bikalimaati illaahi taammaati min shari maa khalaq ayb haddaad sidaa dhihi lahayd lam taduraka kuma dhigteen dibqalloocaas kuma dhibeen rawah muslim tanna wax yar waa fiilina adkaarta rasuulka waa gaaban tahay macaani badanna waa ku jirtaa waana xirsixiran oo ad tahay waa kan hadda haddaad sidaa dhehi lahayd markaad galabee galabtii marka in dikrigan la aqriyo weliba saddex jeer la aqriyo riwaayadka qaar saasa soo aroortay acuudu waxaan magangelayaa bikalimaatillahi ilaahi kalimaadkiisa attaamaati ee dhammaystirnaa naaqiska ahayn meeshaa marka maxaa laga qaadanaa kalimaadka alleh waa tilmaan ilaahay leeyahay makhluuq ma aha qur-aanku makhluuq marka ma aha qur-aanka ilaahay kalaamkiisi soo maaha makhluuq ma aha xagee laga qaatay makhluuq lama magan galay dheheen culamada isku raaceen maadaama la magan galay marka kalimaadkan alle inaysan makhluuq ahaynay daliil u tahay marmara qofka haddii uu yihahdo shar ilaahay waa uga ilaalinaa saddexdaas saddex jeer hadduu kelimadan dhaho ilaahay shar waa uga ilaalina wacanhu can اnabiy sala allahu alayh ali wasalam anahu kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray idaa asbaxa markuu waa beriisanayo allaahuma bika asbaxnaa wabika amsaynaa wabika naxyaa wabika namuutu wa ilayka nushuur ilaahu adaan kuu waaberiisanay adaan kugu galabaysanay adaan kuu noolnahay adaan kuu dhimanaynaa wailayka nushuur xaggaaga aan loo soo faafaa waqul ina salaatii wanusukiy wamaxyaaya wamamaatii lilaahi rabiاlcaalamiin udhigantaa waidaa amsa hadduu galab galana qaala wuxuu dhahay allahuma bika amsaynaa wabika naxyaa wabika namuutu wailayka nushuur rawaahu abu daawuuda baa wariyey watirmidiyi waqaala xadiidun xasan wabika nushuurna waa la wariyey wailayka nushuur meeshan waa la wariyey waxaa kaloo la wariyey wailayka almasiir wailayka almasiirna waa la wariyey ibnulqayim marka wuxuu rajaxaa midda galabtii wailayka almasiir in la dhaho macnahaana iyadaa roon u leeyahay maxaa yeele nushuur soo faafidda subaxdii ay munaasib u tahay dadka subaxdii waa soo faafayaan guryahooda kasoo kasoo faafayaan habeenkii ama galabtiina oo lagu sii qulqulaan ama ayb taasuu sheegay marka iyadana saddex jeer waa marka allahuma bika asbaxnaa galabtiina allahuma bika amsaynaa ayb tawxiidaa ka wada buuxo waxaano dhan ilaahay unbaa la cuskanaya wacanhu ana abaa bakrin isidiiq radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi ya rasuul allah rasuulka ilaahayu murnii ifar bikalimaatin kalimaad aquuluhunna aan dhaho idaa asbaxtu haddaan waa beriisto idaa amsaytu haddii aan galabaysanayo ayb isheeg kelimada idheh waxaa laga qaadana marka meesha ninka fadliga badan cilmiga inuusan ka maarmaynin xataa oo abubakar nebiga kabacdi dadkaasaa ugu fadli badnaa rasuul alla wax barna waa leeyahay qof inuu wax barta mar walba oo waxbarashada uunan ka weynaanin ama uusan ka kibrin ayb oo haddii la yidhaha warkaale aan wax ku bara intay joogtaa iyada isaga inuu dalbadaa laga rabaa haddii aan ku bara la yidhaha uu diidayo ama uu iska cararayo ma sax ma aha qaala waxau yidhi nabigu qul waxaa tiri allahuma faatira asamaawaati waalardi caalim algeybi washahaadati raba kuli shayin wamaliikahu ashhadu an laa ilaaha ilaa anta ila akhirihi allahuma ya allahu allow allaahumma waa allaah oo miim lagu soo daray miimkaas tacwiid waay marka muxuu bedel ka yahayna yaada yaa unidaha la xadfay yaa allaahu ay ahaa lahayd yaadii baa layska gooyey yaada waxaa lagu bedeshay marka miimkaana meesha lagu soo bedeshay shayga marka mucawadka ah iyo mucawadu canhu meel islama wada keeni karo marka walidaalika marka marka la laqbayna qul waxaa tiri allaahuma yaa allaahuma ma la dhahayna ee miimkii iyo yaadi inaad meeshii wada keento maya mid leha joogo markaad laqbaynayso marka maxaa leedahay allaahuma yaa allaahu miimka ka tegaynaa ayb allaahuma yaa allaahu allah faatira samaawaati samaawaadka midka amaamuday oo bilaabayo walardi dhulka kan bilaabayo oo meel iska fiirsanin aynan jirin meel ka fiirsada iyadoon jirin bilaabay caalim alheybi qeybka midka og waxaa dadka indhahooda ka maqan iyo qalbigooda washahaadati waxa joogo allihii ku cilmiga lahay waa tilmaan ilaahay leeya waxaaso dhan rabba kulli shayin shay kasta allihii abuuray maamulaya iska lahay rabbi saddexdaas macno wa maliikahu boqorkiisa ahaa shay kasta allihii boqorkiisa ahaa ashhadu an laa ilaaha illaa anta ashhadu waxaan qirayaa oon ogahay an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jirin ilaa anta adiga maahane taasaan qiraya acuudu bika ilaahu adaan ku magangelaya min shari nafsii nafsadeeda sharteedan kaa magangelaya marka nafsada shar badanaa ka buuxdo xaasidnimo iyo waxaa ka buuxda wax fara badan anaaniye iyo qofka wax walba anaa isla raba iyo waxyaabahaasa ka buuxa shar jeclaysa iyo haakada wa shari shaydaani shaydaanka shartiisaan ilaahu kaa magangelaya ta naftaada sharay leedahay shaydaankan shar buu leeyahy shartaasna ilaahu kaa magangelaya ayb wa shirkihi meeshaa laba si ayaa loo dabdiyey oo loo shaqlay wa shirkihi shaydaanka shirkigiisaan ilaahu kaa magangelaya shirkiga shaydaana wata wa sharakihina waa loo dabdiyay wa sharakihi wa haddii la yidhaha marka macnaheedu waxay noqonaya shaydaanka dabinadiisa shabaqyada uu dhiganayo naam shaydaanku shabaqyau dhigtaa qof waa gela dhab waa qabsana sida xayawaanka loo siro ayuu dadka u siraa isaga muxuu ku siraa adduunyau ku siraa nabiyullaahi aadam muxuu ku yidhi markuu jannada kasoo saaraya hal adulluka calaa shajarati lquldi wa mulkin laa yablaa geed haddaa cunto weligaa aadan dhimanaynin iyo mulki boqortooye aanba baaba-aynan ku haya ilan kutusayo bani aadamku marka meeshaas waa jecel yahay boqortinimada aan dhammaanin weligeed in layska noolaado caafimaad la qabo wax la helaayana maaha taasuu marka ku sire waqaasamahumaa waana u dhaartay weliba innii lakumaa la min annaasixiin <clears throat> waxaasoo dhan marka waa shabaq oo shaydaanka ku ugaarhana ibnulqayim kitaab wuxuu leey layihaa iqaasatu lahafaan fii masaa'idi shayaan shaydaanka waxyaabaa ku ugaarto uga hadlaa ayb haddii la yidhaha marka macnihiisaas qaala waxau yidhi qulhaa dheh idaa asbaxta kolkaad waa beriisato iyo waidaa amsayta markaad galabaysanayso waidaa akhadta iyo haddaad qaadanaysa madjacaka jiifkaaga taas hiritaada kortana dheh rawahu abu daawuuda wtirmidiy waqaala xadiidun xasanun saxiix tani dikri kale waa marka wacan ibni mascuudin radi allahu canhu qaal kaana nabiy llaahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa amsa hadduu galab galo qaala wuxuu dhahayay ayb amsaynaa wa amsa almulku lilaah waan galabaysanay annaga galab ayaan galnay wa amsa almulku boqortooyadiina way galabaysatay lilaahi allay u galabaysatay ayb walxamdu lilaahi ilaahay baa mahadle oo ammaan leh laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu alla mooyaane waxdaw xaal uu yahay keligii laa shariika ku waxla leh lahu isaga uma sugnaanin wax waxlaleh ma jiro rubuubiya walaa uluuhiye walaa asmaa sifaat waxlaleh maleh ujeedaa marka meeshan dikrigan dhanba marka waa wada towxiid <coughs> waxaa nasiib daraa marka dadka qaarkood inay intay afka ka sheegaan waxaan ficilkooda iyo qowlkooduna ou shirki yahay owliyada baryayaa oo waxaas qaala raawi raawigu wuxuu yidhi uraahu waxaan malaynayaa qaala fiihinna inuu dhexdooda ku yidhi lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir rabbi yaa rabbi rabbigayow as'aluka waxaan ku su-aalanayaa khayra maa shay khayrkiisa fii haadihi leylati habeenkan dhexdiisa ahaaday wa khayra maa iyo kii khayrkiisa bacdahaa habeenkan kadib ahaaday wa acuudu bika ilaahi waxaan kaa magangelayaa min shari maa shay shartiisa fii haadihi leylati habeenkan dhexdiisa ahaaday wa shari maa iyo shay shartiisa bacdahaa habeenkan ka dambeeya rabbi yaa rabbi rabbigayo acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min alkasali wahsi kasal waa wahsi baa la yidhaha wax aad adiga qaba karto awood u leedahay haddana aada qabsanaynin matalan qur-aankii u baran karaa diintii buu baran karaa waa cibaadadii buu samayn karaa haddana waa ka wahsanaan wahsiga kaas cajzina maxaa la yidhaha awood bu uma haysid labadaas marka waa aalaamu nafsi waa xanuun nafta ku dhaco oo midna waxaa weeyaan shaygan haddii khayr uu yahay aa og tahay janno in lagu gala aa og tahay haddana aada awood u lahayn caajis ka tahay naftaada waxay isleeda war waxaan adaad qabsa lahayd awood haddii lagu siin lahaa waa ku fiicnaan lahayd kasalkana waab sii daran yahayo isagoo marka naftii marka xanuun iyo dhib baa iyuu ku hayaa wa suui lkibari weynaanta xumaanteedan ilaahu kaa magangelaya yacnii qofka inaan aada u weynaado oo cimriga intuu iga bato qof dadkana dhib ku ah isagana aan waxqabsi karin inaan iska ahaado isku dardarmo acuudu bika ilaahu adaan ku magangelaya min cadaabin cadaab baan kaa magangelaya fi naari naarta dhexdeeda wa cadaabin cadaab fi lqabri qabriga dhexdiisa ilahu kaa magangelaya waidaa asbaxa hadduu waa beriistana qaala dalika aydan sidaa kaagaas ayuu dhahayey asbaxnaa wa asbaxa almulku lilah meesha amsayna asbaxnaa buu ku bedelaa rawaahu muslim wacan cabdillaahi bni qubaybin bidami lkhaa lmucjamati waaye radia allahu canhu qaala waxa uu yihi qaala lii rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu igu yidhi iqra akhri qul huwa allahu axad walmucawidatayn aqri xiina tumsii markaad galab gasho waxiina tusbixu markaad waaberisanayso alaaa maraatin saddex jeer takfiika way ku kaafinaysaa min kulli shayin shay dhammaantii xaggiisii kaa kaafinaysaa rawaahu abu daawuud watirmidiy tirmidiy wa qaala xadiidun xasanun saxiix tanna inuu la yimaado waa shar ma arkaayo qofki wa can cuhmaana bni cafaan radi allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh waali wasalam nebigu wuxuu yidhi maa min cabdin addoon ma jiro yaquulu dhahayo fii sabaaxi kulli yowmin maalin kastaa subaxeeda wamasaai kulli leylatin habeen kastaa galabkeeda dhahaya ma jiro bismi illaahi aladii laa yaduru maca smihi shay bismi illaahi aladii laa yaduru maca smihi shay-un fi lardi walaa fi samaa wahuwa samiicu lcalim sidaa dhaha ma jiro alaaa maraatin saddex jeer ilaa lam yadurahu ilaa lam yadurahu ma dhibaayo ilaa lam yadurahu ma dhibaayo shay-un waxba ma dhibaayo haddii uu sidaa yiraa wax dhibaayo dhanba maba jiran ayb marka iyadana bismi illahi aladii laa yaduru maca smihi shayun fi lardi walaa fi samaa saddex jeer intaa dhahaya subax iyo galab bismi illaahi ilaahay magaciisa yaan kaalmaysanayaa alladii laa yaduru kaasoo uunan dhibaynin maca smihi magaciisa la jirkiisa shay-un shay ounan dhibaynin waxba fi ardi dhulkii walaa fi samaai samada dhexdeeda wahuwa allaa samiicu weyn mid maqlid badan alcaliimu ogaal badan marka ilaahay magaciisoo joogo yani magaca alle jirkiisa shay ku dhibaaya ma laha baa ku kalsoonaato rawahu abu daawuuda watirmidiyu waqaala qaala waxa uu yihi xadiidun xasanun saxiix tirmidi waxa uu yihi xadiidun xasanun saxiix xadiidkan marka adkaartan sabaaxa iyo masaaga marka intaan aaday uga sii badan tahay laakiin wuu soo gaabsaday musanifka qabilah towfiiq sal alla sal ala nabiina mxamedin wala ali